bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu allaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi wa xabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacih waman waalaah amaa bacd cashirka cashirkii boqol labaatan iyo afar wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim qismigii shanaad baabulmucaamalaad baynu maraynay waxaynu ku jirnay kitaabu nikaax baabkii noo dambeeyay alankixatulfaasida nikaaxyaalkan waxaa ka jirin marka alankixalfaasida waxaan maraynay kii sideedaad waxaan idhi sideed waa nikaaxulmucaramaat kuwii la xarimay guurkoodii wey marka muxaramaadka waa laba qeybood wax la xarimay taxriim mu-abad ah oo marna aanan la guursan karin iyo wax laga yaabo mararka qaarkood in la guursan karo nikaaxulmuxarama alf almuxaramaatu kuwii la xarimay taxriiman xarimid mu-abadan la abad yeelayo almuxaramaatu kuwa la xarimay min nasabi nasabnimada lagu xarimay wahunna kuwa nasabnimo lagu xarimay al waljadatu abooto wey mutlaqan abootadu saddex jiay ka timaadaa ama abaha bay dhashay ama hooyadaa bay dhashay ama wixii iyagaas si dhalaasna abooto noqonayo aabbaha qofkii dhashay waa abooto hooyada qofkii dhashayna waa abooto dadkaas ku dhalay wixii sii dhalay la awooto wey sidaasuu mutlaqan u yidhi ama xaggii aabbaha ka timaado ama xaggii hooyaha ka timaado kow wahuna alumu hooya u horeysa aday ku dhashay waljadatu abooto dadka ku dhalay dhashay mutlaqan dhammaan ahaan wamahmaa inkastay calad koreyso haddana oo adooga iyo iyo adoogiis adoogiisiiyo adoogiisiiyo adoogiisiiyo adoogiisiiyo qofkii dhashay inkastay koraysa abootay noqonaysa wal bintu gabari wey adigaa dhalay gabadha wa bintuhaa gabadhaas gabadheedii wey wamahmaa nasalad intii ay hoosaysaba wa bintu libni wiil gabadhiisii wey wa bintuhaa wiilkaaga gabadhiisa gabadheedii wey mahmaa nasala inkastay hoosu degto wal ukhtu walaal weeye mutlaqan guud ahaan walaashii abbihii hooye kula wadaagtay iyo midii abba keliyeeta kula wadaagtay iyo midii hooye kula wadaagtay intiiba mutlaqan wal ukhtu walaal mutlaqan abba kula wadaagtay hooyo kula wadaagtay labadaba kula wadaagtay wamahmaa calay mutlaqan wa banaatuhaa walaasha gabdhaheedii wa banaatu bnihaa walaasha wiilasheeda gabdhahoodii mahmaa nasalna inkastoy gabdhahaa soo sudegaan walcamatu eedo mutlaqan aabbaha eeddo u tahay ama adigay kuu tahay wamahmaa calad inkastoo eeddadaa korayso walkhaalatu habaryeer mutlaqan adiga habaryarta iyo hooyada habaryarteeda iyo aabba habaryartiisa wamahmaa calad inkastoy korayso wa bintulakhi walaal gabartiisii wey mutlaqan walaalkii aabba kula wadaagay iyo walaalkii hooye kula wadaagay iyo walaalkii labada kula wadaagay intuba gabdhahoodii adeer baad u tahay wa bintu walaalkaa wiilkiisii gabadhiisii wa bintu walaalkaa wiilkiisa wiilkaas gabadhiisii mamanesared inkastoo gabadha hoosayso wadaalika dadka aan tirinay ee nasabka lagu xarimay liqowli illaahi eebbaweyne hadalkiisii baa u daliila tacaalaa korahay uu eebba yihi subxaana xurimad waxaa la xarimay calaykum korkiina lagu xarimay ummahaatukum hooyooyinkiin iyo wa banaatukum gabdhihiinna wa akhawaatukum walaalihiinna wa xamaatukum eedooyinkiinna wa khaalaatukum habaryarihiinna wa banaatul akhi walaalkiin gabdhihiisa wa banaatul ukhti walaashiin gabdhaheeda intaa nasabaa lagu xarimay lama guursan karo laba almuxaramaatu intii la xarimo bilmusaaharati xidhiidnimo lagu xarimay wahunna inta xidhiidnimo lagu xarimay zawjatulabi aabbaha naagtiisa adiga se aanan ku dhalin eeddaa la yiraa adoogaa qaba eeddadaa iyadana waa kaa reeban tahay wa sawjatuljaddi abkow naagtiisa mahmaa calaa inkastoo abkowgaas uu koreeyo naagtiisa uma dhowaan kartid liqowlihi tacaalaana waa u daliil walaa tankixuuha guursanina maa haween nakaxa aabaa-ukum aabbayaalkiin guursadee mina nisaa-i haween ka midow kolka aabbaha waa aabbahaa aabbihiisna waa aabbahaa inkastaa koreeyo walaa tankixuu ha guursanina maa haween ha guursanina nakaxa aabaa-ukum aabbayaalkiin guursadeen min annisaai haween ka mida wa ummu zawja naagtaad qabto hooyadeed sododii iyadiina xiriidnimaa lagaaga xarimay wajadatuha abootadeedna lamid wey mahmaa xaalad inkastoy korayso wa bintu zawja naagtaad qabto gabadhay dhashay asaadan adiga dhalinay aabba ood lahayn rabi baa la yiraa taasna waa la xarimay inta indakhala ninka hadduu u galmoodo bilumi hooyo hooyo hadduu u galmoodo wakadaa waxaa la mida bintu binti zawja naagta gabadheeda gabadhaas gabadheedana uma dhowaan kartid aw binti ibniha naagtaad qabtay wiilkeeda wiilkaas gabadhiisa liqowlihi tacaalaa ebaweyne weyne hadalkiisiiba u daliila wa ummahaatu nisaa'ikum naagihiinna hooyooyinkood baa laydinka xarimay wa rabaa'ibukum gabdhahaad hooyooyinkood qabtaan baa laydinka xarimay allaatii rabiibooyin fii xujuurikum hoostiinna ku nool min nisaa'ikum haweenkiinna ay dhaleen allaatii haweenkaa dakhaltum u galmooteen bihinna haweenka fain lam takunuu haddaydan ahaanin dakhaltum inaad u galmeeteen haweenka falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maa wasawjatu libni wiilkaaga naagtiisii wey aw ibni libni wiilkaaga wiilkiisa naagtiisii wey liqowlihi tacaalaa baa u daliila waxalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina naagahoodii baa laydinka xarimay aladiina wiilasha min aslaabikum adinka dhabarkiinnii ka soo go-een wey intaasna musaara lagu xarimay xididnimo saddex almuxaramaatu biradaa nuugma kuwii lagu xarimay oo qofkaas nuugtay dadkii ay dadkii iyada nuugay ama ninkaas iyaguna yaxrumu min aradaaci ma yaxrumu min anasabi almuxaramaatu habeenkii la xarimo biradaaci nuugma lagu xarimay wahuna jamiicu man haween dhammaantood wey xurimna la xarimo binasabi nasab lagu xarimay min alummahaati hooyooyina waalbanaati gabdhaa waalakhawaati walaalaa waalcamaati eedooyina waalkhaalaati habaryaraa wabanaatu lakhi walaal gabdhihiisa ninkaad naaska la nuugtay gabdhihiisa adeer baad u tahay wa walaala gabdhaha gabdhahooda oo gabdhihii naaska kula nuugay gabdhahoodii abti baad u tahay intaasoo dhan bana looma dhowaan karo nugmadii baa lagu xarimay daliilkiina waa liqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi nabiga yaxrumu xaraama biradaa'i bisababi radaa nuugma laasma nuuga sababtiis waxaa ku xaraama maa intii yaxrumu ku xaraamahay min anasabi abjariya dhalasho intii in la eg baa ku xaraama waaradaacu nuugmada almuxarim ee waxarimee dadka qaraabeeya maa nuugma wey kaana ahaaday duuna alxawleyn laba sano in ka yar qofka wax nuugay laba sano ka yar inuu ku nuugay qof way nuugmadiisii waxba qiimi male watuxaqiq waa nuugmada xaqiijisa tataxaqaqu tay xaqiiqowda wey macahu nuugmada macaada xusuulu labanin ana inay gaaraan xaqiiqatan run ahaan ilaa jawfi radiic ka wax nuugay calooshiisa inay gaaraan mimankii ka mida yuctabaru loo fiirinaayo irlaacu wax nuujin kol hadduu dhuuqay amuu laba dhuuqay qimiman waxaa la rabaa shan goor intuu qofkii nuugo qofkiina uu godolka nuugo kolkaanay calooshiisii caanihii gaaraan isagoo laba sano ka yar nuugmadaasaa lagu qaraaboobaa ee nuugmahan sidaas ahayn iyadu qiimi male liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi laa tuxarimu lmasa dhuuqmo mar la dhuuqay waxba ma xarimto walalmasataani laba dhuuqmo liana almasa nuugmada shayun taafihu waxyar wey laa yaxsulu uusan ku casilaynin macahu isaga la jiridiisa labanun caano ila aljawfi calooshii ilmaha ayan ku gaaraynin liqilatihi yaraantiisii kuwaasna waa kuwii nugmada lagu xarimay ka gadaal tambiihaatun dhowr mas'alo oo xusid mudan yaa la isku baraarujinayo masalada koowaad waxaa weye sawjulmurdica qofkan waxaa nuujisay ninkeeda wadaadaanaad nuugtay ninaa qaba wadaadan oo caanahan leh abuu ku noqday ninkaasu waa adooga sawjulmurdica naagta wax nuujisay ninkeeda yuctabar waxaa loo xisaabaa aban aabba inuu u yahay liradiici midkaan wax nuugay oo fa awlaaduhu aabbahaas canaha leh ilmihiisii min gayri ilmurdica naagtan isaga nuujisay keyrkeed uu ka dhalay ikhwatun walaalay lahu yihiin ninkaan habartaan u nuugay habartaanna ninkaanaa qabay ninkaan saaxiibu labanaa la yiraa habarta ninkii irmaaneeyey wey ninkan wax nuugay aabbu ugu aadan yahay ilmihii u dhalayna oo naagtaan maaheen naago kale uu ka dhalay walaalihiisay xisaaban yihiin gabdhihii waa u walaal fa awlaaduhu awlaadu saaxibi labani nin kale ilmihiisii min hayri lmudica qofkan waxaa nuujisay keyrkeedna uu ka dhalay ikhwatun walaalay lahu liraadic ka naagtaa nuugay walaalay u yihiin wayaxrumu waxaa xaaraama calayhi cala aradiic ninkan wax nuugay korkiisa umahaatu abiihi adoogaan caanuhu nuugay leh hooyooyinkiisa ninkan caanahaad nuugtay leh hooyadiisiiyo aabihiistii dhashay iyo hooyadiistii dhashay iyo dadkaasoo dhanba hooyooyinay ku noqdeen wayaxrumu waxaa xaaraama calayhi calaa aradi ka naagta nuugay korkiisa ummahaatu abiihi adoogu caanihiisa nuugay hooyooyinkiisa wa akhawaatuhu walaalihiis eedooyinay u noqdeen wa xamaatuhu eedooyinkiisa abootooyinay u noqdeen wa khalaatuhu habaryarihiisa kaafatan intaas dhammaantood wadartooda xaaraamay kaa yihiino dadkaas laguma idin qaraabaysay kamaa sidii oo kale ana almurdica qofka naaga ilmaha nuujisay jamiicu awlaadihaa ilmaheeda dhammaantooda min ayi zawjin nin kastaba ha ka dhasay oo waxaa laga yaabaa caanahan asnugay nin kale nimaan ahaynaa naagtaan ay ilmo u dhashay yeelkeeda nin kastaba ha u dhashe qofkaad caanaheeda nuugtay ilmihii ay dhasho dhan walaalaha iyagana waxay ku yihiin maxram kama ana almurdica sida naagta wax nuujisay jamiicu awlaadiha ilmaheeda dhammaantooda min ayi sawjin nin kasta ay iyada u dhashay hum kuwaasoo dhammaantood ikhwatu walaalay u yihiin liradiici midkan wax nuugay wadaalika arrinkaas liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya licaaishata umunaa caaisha wuxuu u yiri idani u ogolow liaflax ninkaan aflax la yiraa umunaa caaisha u yimid kolka inuu soo galuu rabay iisoo geli maysiday tiri adeerka aan ahay oo nimay abuubakar wada nuugeen naas ninkaasaan walaalanahay markaasay tii nabigaan u sheegay markaa nabiga arrintii u sheegtay aflaxa ii yimid aflaxna waa abuuqucays walaalkiisu abulqucaysna abuubakaruu la nuugay walkaasiyo waa adeerka ninkii aabbaha la nuugu la dhashay ka aabbaha la nuugay iyo kii la dhashay labadaba adeeradaa wey u ogolo waa kuu soo gala wey idani umuna caisha lagu yiri u ogolo oo fasaxa kuu soo gale liaflax ninka la yihaa akhna akhii abilqucays abilqucays walaalkiis ah fa inahu aflax camuka caysha adeerkaa wey wa kaanad imraatuhu waxay naagtiisii ahayd qad ardacad mid nuujisay caaishatay nuujisay radia allaahu canha ilaa raalliha ka noqde oo markaa caaisha naagtay nuugtay ninkii qabay uu ninkan la dhashay dhan kala abuu kalay ka wada nuugeen laakiin dhankana hadda ka dhow caaisha naagay nuugtay naagtana abulqucaysaa qabay abulqucaysna afarxaa la dhashay kolka caanahaad nuugtay ninkii lahaa abulqucays walaalkiisoo aslaca adiga caaisha adeerkaa weeye u ogola waa kuu soo galew idani liaflax uu ogolow inuu kuu soo galo akhii abilqucaysaha fa inahu camuki waa adeerkaaye wa kaanad imra'atuhu naagtiisii waxay ahayd qadar lacda caaisha mid nuujisay radia allaahu canhaa faahbata alxadiidu xadiidkii wuxuu sugay alcumuumata adeernimo min aradaa nasabka luugmada sidii nasabka oo kale sidii luugmada laysugu adeerahaa nasabka baa luugmadana laysugu yahay oo aabbaha ku dhalay ninka la dhashay adeer buu noqon lahaa marka midkan nuugtay caanihiisa walaalkiina waa adeer faadbata alxadiidu xadiidkii wuxuu sugay min aradaa'i nuugma xaggeed alcumuumata eedanimu ayuu min jihati radaa nuugma xaggeed ka sugay wayatbacu aa'idan waxaa raacaya kulamaa shay dhammaantii dukira lasoo sheegay masalada koobaad taasi eh midda labaad waxaa wey midkan wax nuugay walaalihiisa qofku nuugay ka xaraam adiga naagaad nuugtay hooyay kuu noqotay adiga walaalkaa naagtaas waa guursan kara adiga walaalka naagtii hooye kuu noqotay ee dhacnaheeda nuugtay walaalka maxramu ma aha kolka dhankan ciddaan la nuugay ay maxramnimada ka sugnaan ee ciddiinnii ka sugnaan mayso waa tambiih ka labaad waxaa weye ikhwatu radiic canuga la nuujiyey walaalihii orada iyo wa akhawaatu canugaa la nuujiyey walaalihiis gabdhaah laa yaxrumu xaraan maaha calayhim korkooda axadun qofna niman ka mida xarima la xarimay calaa aradiic kan la nuujiyey korkiisa oo kii la nuujiyey waxaan idhi qofkuu nuugay iyo ninka canaha iyo qofkan walaalaheed iyo ilmi ay labadoodaba dhaleen uu caanihiisa nuugay iyo naagtu nuugay iyo ilmahooda iyo qaraabadoodii kale iyo walaalihii ninkan wax nuugay intaasba uma dhowaan karo maxramay u noqdeen laakiin asaga walaalihiis reerkii kama ikhwatu radiici ka wax nuugay walaalihiisii ragga ahaa wa akhawaatuhu walaalihiisii gabdhaha ahaa laa yaxrumu xaraan maaha calayhim korkooda axadun qofna miman dad ka mida xurima la xarimay cala aradi kii wax nuugay korkiisii maxaa jira liannahum walaalihiisa ka wax nuugay lam yardacuu walaalihii maayo nuugino midlahu suu asaga wax u nuugay iyaga uma nuugin oo fa yubaaxu waxaa la banneeyaa lilakhi ka wax nuugay walaalkii an yatasawaja inuu guursado man ardacaad nuujisay akhaahu walaalkiisu oo walaalkii ay dhaleen adoogiisii habartiis hooyadii asaga nuujisay hooye ugu aadanay way aroosi karaan aw ummiha amata nuujisay hooyadee walaalkiis waa guursan karaa aw ibnatiha tan nuujisay gabarteedii oo kan wax nuucay walaal u ahayd walaalkiis waa guursan karaa kamaa yubaacu sidii loo baneeyey lilukti walaal waxaa loo baneeyey an tatazawaja inay kan wax nugay walaashiis guursato saaxiba labani canuhu nugay ninkiilaaw waa adoogiis adoogiisii uu caanihiisii nugay ee aabba ugu aadana walaashiis waa guursan karaa walaashiis waa guursan karta kamaa yubaaxu sidii la baneeyey lilukhti walaal waxaa loo baneeyey an tatasawaja inay walaal guursato saaxiba labani caanaha ninkii lahaa aladii saaxiba labanka uu rabo canugay minhu caanaha xaggooda akhuuhaa iyada walaalkeed aw ukhtuhaa walaasheed aw abaahu aabbihiis aw ibnahu wiilkiisii masalan iyo wixii lamida tanbiiha saddexaad waxaa wey hal tuctabaru ma loo xisaaba zawjatu libni walaal sawjatulibni wiilna agtiisa min aradaa lugma kuugu walaala ka sawjati libni wiilna agtiisa min asulbi dhabarka afatacruun wiilkaad dhashay naagtiisa maxramay ku ahaydo ma guursan kartid laakiin wiilka aanahaada nuugay oo nugmo kuugu wiiloobay naagtiisa naagtaas ma la mid tahay wiilka adiga aada dhashay ee dhabarkaaga ka soo go-ay iyo wiilka caanahaaga nuugay adiga labadiiba wiilanay kuu yihiin labadoodii naagood ka war wiilka aada gashay naagtiisa naskaa ku dhawaaqay xalaa'ilu abnaa'ikum wiilashiina naagahooda muxaramaadkay ku jiraan aydan kuusan karin lamid ma tahay wiilkii cadhahaaga nuugay tambiihan saddexaadaa ka hadlay hal tuctabaru ma loo fiira gelina sawjatu libni wiil naagtiisa min alradaaci min ajli aradaac nuugma daraaddeed wiilku ugu noqday ka sawjati libni wiil naagtiis la mid ma tahay min asulbi dhabarkaaga ka soo go-ay oo fatacrum xaaraam noqonaysa aljamhuur culammada intooda badan waxay qabaan calaa ictibaarihaa wiilkii caanahaaga nuugay naagtiisii in loo tixgeliyo ka xaliilati libni wiilkaad dhashay naagtiisii oo kale oo iyadana maxram bay kuu tahay culamo inteeda badan saasay qabaan aljamhuuru culamada badan waxay qabaan calaa ictibaarihaa naagta uu qabo wiilka caanahaaga nuugay naagtaas in loo fiiriyo korkeeda ka xaliilati ibni ka aad dhashay dhabarkaa ka soo gacay naagtiisii oo kale labadaba gabdhahaagii wey waa kaa reeban yihiin tanna wiilkaad dhashay ayaa qaba tanna wiilkii caanahaaga nuugay ayaa qaba labadii way sugu kaamid waa kaa reeban yihiin adigiina abbaa tahay iyagana ilmahaagii wey jamuursaasay qabta waman raa dadka arkaysa hayra daalika sidaasi aan ahayn ictaja wuxuu xujaystay bianna xaliilata alibni wiilkaaga naagtiisa muxaramatun mid la xarimay bilmusaahada xididnimaa lagu xarimay waradaa nuugmadana laa yuxarimu ma xarimo ilaa maa yaxrum yuxarimu nasab nasab wuxuu xarimo maahaane faqadoo keliya kolkan labadaa ra'yi ayaa la kala qabaa afar waxaan tirinaynay naagaha la xarimay taxriim mu-abada oon weligood sina kuugu xalaal noqon karin waxaa ka mid a almulaacana naagti lala inkaartamay mulacana waxa weeye naagaad qabtay waa ka xumaatay naagta gogoldhaaf bay baratay mar walba iyadoo lalabaad u timaadaa waad adkaysan weyday naagta markii dambe maxkamaad la kortay markhaati ma haysid waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin bilah maxkamaa la oogay waxaa tii naagtan naagsan maa naagsaaniyaa uur hadday leedahayna waa ku dartay wa ana haada alwalad caloosha ilmahan ku jira laysa minii shaqo kumali dacwadaanaad ogtay iyadii waxaa la yihi waran dacwadaanaa lagu kor saaray waa iska radso waxay tihi ben iyo baktiyu sheega nimaan isaga hayn ma arkin urkaana isaga markhaati ma jira kol sidee la yeela afar dhaar iyo inkaaru isku dar afar goor markuu dhaafto oo yihi ashhadu billaah kalimatu ashhadu yuu ku dhawaaqo bilaahidana waa dhaar ashhadudana waa marag furid ashhadu billaah ilaahay magaciisii waxaan ku qiraaya inahaa lazaaniya inay naartan zaaniyata waana hada alwalada aw ana hada alcamla laysa minii uu afar goor ku celina markii shanaad muxuu leeyahay ana lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin haddaan been sheegan oon qofka annaba ilaahay raxmadiisa adduun iyo ta aakhiraba hayga dayriyuu leeyahay marka waxaa ku jeysay naagtii canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin bilah inahu lameelkaadibiin iyadana waxay leedahay gadaashiisii ay joogsani ashhadu bilah eebbaweyne magaciisii waxaan ku qirayaa inahu lameelkaadibiin been inuu sheega afar goor markay tiraaho waalkhaamisa ana qadaba allaahi calayha in kaana min asaadiqiin markii shanaadna waxay dhihi ilaahay caradiisa korkayga ha ahaato kaas baa duran sheegay waalxikma waxaa yaab leh in ninkiina lacnatallaahi uu ku dhaarto naagtiina khadabullaahi ay ku dhaarato lacnatullaahi iyo khadabullaahi waa isku mid ilaahay qofuu cadooday naxariistiisa arki ma lacnad eebba qofay ku dhacdayn naxariis arki maha laakiin sida labada loogu kala dooray eray oo ninkii xaggiisii lacnad loo mariyey xaggii naagtana khadabullaahi loo mariyey alxikmatu daahira murdida ku jirta meesha waa caddahay waxa weye ninkaa naagta gurigay joogtay rag iyo reer iyo raasayla goortuu waxaan ku sheegay intii waa ka fogaatay gurigii ku noqon mayso ninkiina ku noqon mayso xaafaddii waa ka goday naagta haddii aan naagtaan dulmina oo waxaan sheegaas been yahay sidaan aniga naagta reerkii uga dheereeyey anigana ilaah naxariistiisii adduuniya akhara iga dheereeyo amaa naagta naagi haddii la guursado inay sharaf leedahay dhowrsan tahay baa reerka guursadayna ku jecel yihiin reerkay ka dhalatee laga guursadayna ku jecel yihiin hadday shaqajaantoy halawdo gogoldaaf iyo dardarro samayso labadii reerba waa caroonayaan reerkii naagtoodii ay hallowdayna waa caroonayaan reerkay gabadhoodii hallowdayna waa caroonayaan iyada marka arada loo xijiyey waxa weeye inay tiraasaan labadii reer buu carogeliyey oo naag xun gabar xunoo oo adoogii dhalay ma rabo damiir iyo islaamnimo hadday jirto walaalkeed ma rabo abkumageed ma rabo adeerkeed ma rabo abtigeed ma rabo reerkay ka dhalateen naagta ah aan been sheega sidaan labada reer u arageliyey ama ilaahay cariisa ay u jaajiyo arrintaas markay dhacda kadib saddex arrinba waa ka ratimaan awalan nikaaxii labooda ka dhexay meeshaasuu ku baaba-a markii mulaacanadii la sameeyo oo la inkaartamo nikaaxii labada qof u dhexeeyey ebergu uur hadduu jiray ama ilmo dhashayna waa anfoomayaayo ninkan xiriir lama le hooyadiisa aabbiyo hooyaba wa iyadaa adduunkana uu raacaa aakhirana uu raaca iyada dhexlaysa marka reerkay ka dhalatuu la aadaa ee reerkan qabay canugaas lug lamale tii labaadu midda saddexaadna adduunka hadday labadooda ka haraan labadan maxkamo korkeed ku inkaartantay dunida haddii nin kaliya naa kale laga waayo oy labadooda bas a soo haraan dib dambe isu guursan maayeen taxriimu abadaa la yidhaah abidkood dambe guursan maayeen axkaamtaasaa markaa ka raatibata mulaacana la yihaa almulaacanatu isinkaaridii wey yaxrumu waxaa xaraama abadan si joogtaa u xaraama cala rajuli nin korkiisa an yatasawaja inuu guursado imra'atahu naagtiisa allatii naagta uu laacanaha inkaaray liqowlihi baa u daliila nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama uu yihi almutalaacinaan labadii inkaartameen idaa tafaraqa mar hadday maxkamada ku kala tagaan iyagii albaabkaanay ka degi reerkay saakay kasoo kallaxday dib ugu noqon mayso ninkiina dabakac dambe ugu noqon maaha almutalaacinaan labadii inkaartantay idaa tafaraqaa hadday labadoodii maxkamada ku kala tagaan laa yajtamicaani kulmi mahayiin abadan weligoodii allah adduunna ku kulmi mahayiin oo guur dambe isugu imaan mahayiin aakhirna ku kulmi mahayiin intaas aan tirinay waa intii ay xaaraamnimadooda mu-abad ahayd joogto ahayd oon marna isu xalaal noqonaynin waxaa inoo xiga kuwa marna noqon kara muxaram guursan karin marna aada guursan karto sida naagtaada iyo walaasheed oo kale intaad naagtaan qabto walaasheed ma guursan kartid wa an tajmacu bayna alukhtayni laba walaalo ah ama gabar iyo eeddadeed ama gabar iyo habaryarteed nikax laisuguma geyn karo laakiin hadday midaad qabtay kaa dhimato amaad heshiin waysiin ood furtid waa aroosi kartaa walaasha waxaa xoogaa la murmiyaa ciddadii intay ku jirto dalqadaad ku furtay xukmu zawjiyay qabtaa beri waa soo naqsan kartaa kolka intaad maanta gabar furtay caa walaashaad aroosin u yarkaadi walaasha ciddeedii ha dhammaatee walaashii weli kaama beri noqonin ismay kuugu jirtaayo cidday kuugu jirtaayo beriaad soo ceshan kartahay u kaadi saddexdii dhibaad markay hesho oo aadan soo ceshan karin markaasaad walaasheed iyo eedadii iyo habriirta aroostigu taxriim mu'akadaa la yihaah qofkan muxaram waa kaa tahay laakiin waa mid wakti ku egan joogta ahayn almuxaramaatu naagihii la xarimay taxriiman caalaa mid xarimin mu'aqatan la wakhtiyeeyey oon mu ahayn wahunna kuwaas kow ukhtu zawja taad qabto walaasheed way ilaa an taluq an tutaliq ilaa aad ka furtid ukhtaha walaasheed oo watanqadi ay weliba ka goodo ciddatuhaa ciddadeedii aw tamuud ama taad qabtay ay ka dhimato daliilkii liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye fii siyaaqi bayaani ilmuxaramaat naagaha la xarimay raggii warkoodii la waday uu eebba yidhi waan tajmacuu inaad kulmisaan baa la xarimay bayna alukhtayni laba walaalaa dhacdood laba amatu zawja naagtaad qabta eedadeed aw khaalatuhaa habar yarteed falaa tunkax lama guursado xataa tudlaq ilaa laga furo bintu akhiiha walaalkeed gabadhiisa aw bintu ukhtiha walaasheed gabadheeda ow watanqadi ay ka go-do ciddatuha ciddaday tirsanaysay aw tatawafa ay ka dhimato daliilkiina liqowli abii hurayra abii hureyre hadalkiisiibaa u daliila radia allaahu canhu eebbaweyne xaggiisa raalli a ka noqdee uu yihi abuu hurayra nahaa rasuuluullah eebba weyne rasuulkiisii waa reebay sala allahu calayhi wasalama an tankaca almar'atu naag in la guursado calaa camatiha eedadeed laga kor guursado oo eeddaad qabtay kolkaasaad gabartii ka kor keentay walaalkeed dhalay wax banaan maaha aw khaalatiha habar yarteed wey qofaad qabtay gabar walaashee dhashay baad ka kor keentay wax banaan maaha xadiidku mutafaqu calayhi wey shareecada islaamka say riximka u dhowraysaarag maxaa imaanaya xerab markii laysugu keeno inan iyo eedadeed waa dad xurmo iskule inan iyo habar yarteed waa dad xurmo iskule tixgelin iyo waalidnimo dadkii isugu aadana haddaad xeri isla soo geliso finacsiyo masayraa bilaabana ixtiraamkiiyaa baabaa colaad baa abuurmaysa raxiim goysnimada lama rabo raxiim goysnimadan lama rabo laysuma keeni karow taxriim muaqadow saddex almuxsana naagta la qabana waa taxriim u aqada ah. oo naag la qaba in la guursada ma banaana oo marka naag la guursana guurkii shardiyuu leeyahay shardu nikaaxi an takuuna almar'atu khaliyatan can nikaaxin wa ciddatin wa muddacin biximaam naagta la guursana shardigeedii waxaa waaye saddex inay ka banaanta lama qaba awalan haaniyan can cidatin shalay haddii la furay oy ciddo ku jirto ama laga dhintay arbacata ashuri wa cashran uma dhammaanin ciday ku jirtaa lama guursan karo wa mudacin bihima waa laga dabaqaylina ninaana igama furna wax bartood qajaf waa ku siiyey laakiin igama furna isaga bal arrintiisa meeha la sar adigu ogaada ama ciduu ku sheeganaya wuxuu leeyahay shalay yaa adoogay ka dhintay ciday noogu jirta ama walaalkayaa furay ciday noogu jirta kolka an takuuna almaratu haddii la meerina khaliyatan min nikaaxin wa cidatin wa mudacin biximow idan qofka saddexaad ee taxriim muaqada la xarimay naag la qabow almuxsana naagtii la qabay ay ilmutasawaja naagtii la qabay hataa tudlaq ilaa laga furo aw tuadyam ay garoobowdo aw watanqadi ay ka go-do ciddatuhaa ciddadeedii daliilkii liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaya fii siyaaqi bayaani lmuxaramaat kuwii la xarimay ayaa la kaxaynayey wuu ilaah yidhi waalmuxsanaatu kuwii la qabay oo min annisaa haweenka midow afar waxaa weeye naagta taxriimu aqada la xarimay almuctada naagtii ciddo tirsanaysay min talaaqin furid la furay ka ciddo tirsanaysa aw wafaatin geeri laga geeriyooday ay ka ciddo tirsanaysa xataa tanqadi ilaa ay ka go-do ciddatuhaa ciddaydii ay ka go-do oo wayaxruum uu xaaraam noqdo khudbatuhaa doonisteeda kadaalika saasoo kale wey naag ciddo ku jirta ciddo dalaaq iyo ciddo furid ilaa ay ciddadii ka goodo iyadana in la tuugo iyo in guur loo soo qaada ma banaana almuctadadu tii ciddo tirsanaysay min dalaaqin furid la furay ka ciddo tirsanaysay aw wafaatin geeri laga geeriyooday ka ciddo tirsanaysay xataa tanqadi ilaa ay ka goodo ciddatuhaa ciddadeedii wayaxrumu waxaa xaaraama khidbatuhaa doonisteedii kadaalika sida guurkaba walaa maanica ah. waxaanse diintu diidanayn min atacarudi sarbeeb iyo duurcur iyadoo cidda ku jirta anigaa ku raba nima aniga inaa guursanin taasoo kale lagaama ogola ee waxaa lagaa ogol yahay bal in aada maskaxdiiyo maanka ku hayso inaad dareensiiso inaad tiraahdo adoo kale yaa heli kara dad badanaa ku raba nin nasiiblaa ku hela intaas waa ku garan kartaa inaad qofkan u xil hayso laakiin hoy ciddada hadday kuu dhammaato nin kale ha la hadlin anaa kuu diyaara wax banaan maa limaada waa caddahay sababko qofkan qof miskiina oo dumara wey kolka qofkan hadday markaas raqbo iyo xiise kuu leedahay idad xigelin mayso iyo hadday uur leedahay waaba iga soo dhammaatay ciddadaydii shamay dhammaatay kulaada kolka jinsigan daciifkaa haminjaxaabidin ciddada haw dhammaatay ogaada walaa maanica reebid ma jirto min atacriili sarbeeb iyo durxul ka qowlihi inuu yihaahda ina fiika la raagibun dad badanoo ku jeclaa jira ina fiika adiga waxaa kugu sugan la raagibun inii fiika la raagibun wadaalika arrinkaasna biqowliillah eebba weyne hadalkiisa u daliila subxaana eebba eeblaa uu yihi walaa tubaaciduuhunna naagihii ha kula ballamina sira nikaax ilaa an taquuluu inaad tidhaahdaan maahe qowlan hadal macruufan la yaqaan walaa tacsimuu ha u qasdina cuqdata nikaax nikaax guridiisa oo la nikaaxiyo xataa yabluqa alkitaabu ilaa kii eebba xaggii laga qoray waa ciddadii waalmutallaqaatu yatarabasna bianfusihinna talaadata quruu ama waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashuri wacashran kaasaa maktuub wixii eebba uu qoray ilaa wakhtigiisii uu ka gaaro ha isku dayin nikax la gunto walaa tacsimuu ha u qasdina cuqdata nikaax nikaax gunudiisa xataa yabluqa alkitaabu ayilmaktuub xag eebba kii laga dhigay ilaa uu ka gaaro ajalahu madalkii eebba u qoray wey shan naagta la xarimay waxaa wey almutalaqatu naagtii la furay halaadan saddex gooraa la furay oo tashiilan maraa la furay dalqad lagu furay waa la ceshaday mar labaadaa la furay dalqad lagu furay waa la ceshaday mar saddexaadaa la furay waa u dhammaatay taas noqosho male iyadana waa mucaqad oo hadday nin kala guursato waa kugu soo noqon kartaa ninkaas dambey guursanina shaqo lama rabo nin lala heshiiyey oo waxoogaa shaca ah la siiyey oo layidhi qofkan waa israbnaa waxaad yeelaysaa wax yar ii soo qab waxay soomaalida maxlan u taqiinay oo kale taas lama ogola almudallaqatu naagtii la furay salaatan saddex goor xataa tankixa ilaa ay ka guursato sawja nin aakhara kale oo watufaariquhu ninkaas dambana ay kala baxaan bitalaaqin furid daacada oon shirqool ku imaanin aw mawtin ama geeri ku kala baxaan welibana watandadi ay ka dhammaato ciddatuhaa ciddadeeda daliilkii liqowlihi eebaweyne hadalkiisii u daliila tacaalaa korahaya falaa taxilu ma banaana lahu ninkii min bacdu markii saddexaad hadduu furay kadib xataa tankixa ilaa ay ka guursato sawja nin hayrahu aan isaga ahayn naagta lixaad ee u dambaysa waa naagta hadday dhila noqoto in la guursadaa ma banaana ilaa ay ka towbad keento ayadda waxaa daxay wasaaniyatu laa yankixuha ilaa saanin aw mushrikun waxurima dalika cala almu'miniin qof mu'mina ila muxuu ku fala ilaah alkhabiisaatu lilkhabiisiin waxa qurunka a waa isleeyihiin watayibaatu litayibiin inta fiicanna way isleeyihiin kolka ilaahay ka toobad keento shita asaaniyatu tii dhilaysanaysay wey xataa tatuuba ilaa ay ka toobad keento min azinaa ay ka toobad keento oo wayuclam la ogaado daalika toobad keenidii xaggeeda yaqiinan dhab bas kulluga duwatay makiya madiinay tagtay salaadeeday qabsatay edab darre albaabadeeday ka xiratay ummaddaa markaas ogaanaysa xiblo waa toostaa laleeyahy qofkaad ogeydeen sidiisi ku dhow ma aha salaatuleelkayba tukantahay isniintiiyo khamiisay soontaa darsigayba ku xiran tahay qur-aankii meelay kasii maraysa saas haddii loo ogaado waa la guursan karaa wataa'ibu mina dembi kama laa danba lahu laakiin intay dhabcantiiyo dhiiqadii ku jirto maya mumin ma guusan karo qashinkeedaas ma ogi waatan ayadiina asaaniyatu tii sinaysatay xataa tatuuba ilaa ay ka toobad keento min azina sinada ay ka toobad keento oo wa yuclam la ogaado daalika toobadkeenka minha xaggeedii laga ogaado yaqiinan dhab ahaano watanqadli ay ka goodo ciddatuha ciddadeedii ay goodo minhu min azina ay kainta tirsanaysay caloosheeda emartaa la ogaaday weliya wax darin ayaan ku jirin liqawlihi ebaweyne hadalkiibaab daliila tacaalaa koraaye azaaniyatu tii sinaysatay laa yankixuhaa ma guursado ilaa zaanin iyadoo kalaa oo mushrikun gaal kaba sii xun wax urima waa la xarimay daalika illa guursigaas cala almu'miniin inta eebba rumaysa korkooda aa laga xarimay wa qowli rasuul rasuulka qowlkiisiina waa u daliil sala allahu naxaris allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu yihi asaanii kii sinaystay almajluudi la tumay laa yankuxu ma guursado ilaa midlahu qof isoo kaleo intay waxaa samaysay la garaacay ma ogiye qofan weligii waxaa soo marin kama agdhowaanayo almaadatu thaaniya taas maadadii koobaabay ahayd waa nikaaxi almaadatu thaaniya maadada labaad fi alaaqi furidii ay ku saabsan tahay furideenna caradii ka badatay aada loo dhegeyso almaadatu thaaniya maadadii labaad fi alaaq furidii gudaheeday ku saabsan tahay awalan tacriifuhu alaaq maxaa la yihi aalaaqu huwa xalu raabitati zawaaj isqabida xiriirkeedii oo la furo ilaan labadan isqabto isqabida isqabaan xarig la guntu ah kiyoo la deeyo wa atalaaqu waxaa la yihaah huwa talaaq xallu raabitati zawaaj guurka xarigiisii oo la furo bilafdin erey aa lagu furaa iskama furmaaye sariixin cad saddex baa qur-aanka ku soo aroortay saddexdii baa sariixa fatalliquuhunna faariquuhunna sarixuuhunna saddexdaas cibaaro iyo mustaqaadkooda haddii ficilnimo loogu dhawaaqo oo dallaqtuki saraxtuki faaraqtuki haddii la yihaa ama ismnimo loogu dhawaaqo anti mudallaqatun anti mufaaraqatun anti musaracatun waxaa haddii la yihaa saddexdan lafdi ee qur-aanka ku soo aroortay iyo wixii laga ishtiqaaqsaday ah waxaa la yaha sarix wixii kale kinaayaa la yihaa kinaayo waxaa ka mida xarka ay qoortu kuu fuula iyo ciddii mi-aad iyo waxba nagama dhexeeyaan iyo waa kala reebanaha iyo cibaaraadka saasoo kalea ee dalaaqna noqon kara dalaaqna aanan noqon karin iyaga niya u baahan yihi waxaa niyadii la weydiina qofkii cibaaradan ku hadlay una jeedadaadii sheeg hadduu yihaha furidaan u waday waa furantay inama alacmaalu biniyaat hadduu yidhaahdo wax kalean u waday ee furid uma wudin ma furmayso kolka ereyadii aa labadaas u qeybsamaaya bilafdin lagu furo xarigii labada qof u dhexeeyey sariixin cad amhiladii dhegayso ka anti taaliq naag furanaa tahay aw kinaayatin eraaye aanan cadayn oon furid ku cadnayn laakiin kinaayadii macaniya qalbigii in laga niyoodo ay kinaaya dalaaq ku noqotaa waa kana kadhabii ilaa ahliki waxba gurigan kuuma yaaliini cidiini ah wala soomaali ka mida ah. naagaha waxay ku furaan wadadaadu kibir badan wey marka dalaaqa sheegidiisa iskala weeye gogashuu ka qaadana dibna u noqon ma guriga kale ma aha gaaru odaga leeya gogosha uu leeyahay waa gogol wixii kale la gogloo dhanba hawshiis ma ah gogol dharka waali la yihaa oo reeri jilaaco oo qurux badan sagaal maqaaro saddex badnactaa laga sameeya saddex cadcad iyo saddex gudgudan iyo saddex madmadow taasaa loo kosaaraa iyo hal barkin uu leeyahay naagta subaxuu qoonsado barkintii harka iyo duubana xagashuu ku qaadana waa furantahay dib ugu soo noqon dib ugu soo noqon kadib waxay isweydiinayeen hebel hebla ruusiyo ka qaatay leeyihi cidday ku jirta dalaaq ma sheegaan waa dadhaad fula waaweyn marka kinaayay noqonaysa kinaayadii wixii saasoo kalea ciddii ni-aad iyo xaalkaaga qoortuu kuu fuulaa iyo aniga adiga waa noo kala dhammaatay waa kala reebanahay waxaasi furidna waa noqon karta kadhabii aado ilaa ahliki ciddii ni laba waxaa wey xukmuhu dalaaqa xukunkiisa adalaaqu mubaaxun in la isfuro waa banaan tahay laakiin waxaa la rabaa lirafci darari can axadi zawjeyn hadday isku dhibqabaan labadoodii oo ninkiiya naagti ku dhibqaba ama naagtiya nin ku dhibqabta dhibkii waa la xallin waayey caqli iyo maslixiyo waano caqli elin iyo intaasaa lagu qancin waayey kol haddii wixii lagu qancin waayey inay markaasi dhibkii uu lays furo waa bannaan tahay xukmuhu xukmu alaaq atalaaqu mubaaxun waa la baneeyey lirafci darari liajri rafci darar dhib koryeelidiisii darteed can axadi sawjeyn labada isqabta midkood xaggii laga koryeelow biqowlihi ayaana lagu baneeyey eebbaweyne hadalkiisa tacaalaa korahaye uu eebba yiri lays furo marataani laba kaluul kolkaa mar keliyata laysma fure laba goor weliba labadii goor waxaa ka dambaysa fa imsaakun haysasha naagtii la haysto bimacruufin wanaag lagu haysto lama ogola inaad dhibaato ku haysatid oo walaa tumsikuuhuna diraaran haysashada naagta aad haysato inaad iyada dhibto oo dhuriya dhaqanba seejiso oo aya naag la gaban noqon oo la dhaqo naag la deeya aya noqon aada u haysa lagama ogolo taas ee kalgacal iyo wanaagaad u haysha atalaaqu furid naag la furo marataani laba kal wey haddii la furo laba kal fa imsaakun haysasho bimacruufin wanaag lagu haysto aw tasriixun sii day bixisaanin wanaag lagu sii daayo wey wa qowlihi eebbaweyne hadalkii subxaana xeblaaye wuu eebba yidhi yaa ayuha nabiyu hooy idaa talaqtum haddaad furaysiin adiga iyo ummadaada annisaa haweenka haddaad furaysiin fatalliquuhunna haweenka fura liciddatihinna laa liciddatihinna ciddadooda u fura ciddoodii waa maxay waxaa weeye naagta dhibaada ku dhacdo ha soo qabaysato adoon taabalin fur markaa dalqada ku dhacdo ku ridaba hal ciday joogtaa labay sugaysa waxaa laga yaabaa bisha labadeeda gas inay u timaado durbaha madax banaanaysa saasuu nabiga liciddatihinna ku furay isagoo dalaaqa qaybtiisii ay iman doonto haddana afka wax loo furo ay diintu ogashahay waa kana yaa ayuha nabiyu nabiyahow idaa dallaqtumuunisaa haddaad haween furaysaan fadalliquuhunna haweenkii fura licidatihinna ciddadooda u fura waqad yajibu alaaq furid inay waajib noqotaaba la idaa maa laxiqa hadduu haleela axadu zawjeyn labada isqabta midkood min adarar dhibaa haleelaya laa yarfacu dhibkiina kor noqon maha ilaa bihi dalaaq maahe si kale oy labadan ku kala badbaadayiin male in laysfuro wey kamaa annahu sidii dalaaqa qad yaxrumu inuu dalaaqa xaaraam noqdaa laga yaabaa idaa kaana hadduu yahay dalaaqa yulxiq mid haleeshiina biaxadiisa awjayn labada isqabta midkood dararan dhib walam yuxaqiq uusan dalaaqii xaqiijinaynin manfacatan dheef tafuuqu ka koraysa daalika darar dhibkaa meesha yaal aw tusaawixii la siman wayashhadu waxaa maraga bilawali dalaaqii waajibka ah qowluhu hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama liladii nin uu yidhi shakaa u sheegtay ilayhi isaga wuxuu nin u sheegtay nabiga u yimid badaa imra'atihi naagtiisa caraf ah, dheeraanteeda afkaba isku dari maysu leey afar iyo labaatankiisa waa hadli waa qaylini waa caytami waa inkaartami waa la adkaysan laya qofkaasaa yaa rasuulallah qorta igu jirtay halliqhayi lama hayn karo taas ha ku dhaafta jurujurudeeda iska fa marka dalaaqii waajibka aha daliilkeedii waaga liladii nin shakaa u sheegtay ilayhi nabiga badaa imraatii qofkiisii carab dheeraanteedii uu yihi talliqhaa fur xadiidka abu daawuud baa wariyey wayshadu lisaani kii labaad oo in la fura ayan banaanayn waxaa u markhaati ah qowluhu hadalkii nabiga sala allahu alay salaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yidhi nabiga ayama mraa naagtii sa'alad weydiisata zawjaha ninka qaba atalaaqa furitaan fii kayri maa basi iyadoon dhib qabin oo sabab inay furi dalbata gaarsiiya haddayan jirin inay ifurtira fa xaraamun calayhaa raa'ixatu ljanna balgelid ay janno gasha dhaaf usoo udgi mayso janno usoo udgaysaayo ma jirto taasna waxay u markhaati tahay tii dambe ayuma imra'ati naag sahlad warsatay sawjaha ninkeeda adalaaqa furitaan ay warsatay fii kayri maa ba'sin dhibaato la-aanay warsatay dhib ay qabta male darar lagu haayo male waxay waysan tahay male furid iyo aqal duminiyo ilmo la agoontayoo la rajeeiyo lugooyay rabtaa inay dhibaato abuurto fii kayri maa ba'sin dhibaato la-aanteed naagta ninkeeda warsata in la furo fa xaraamun waxaa xaraama calayha naagtaa korkeeda raayixatuuljanna jannada udigeediya ka xaraama marka jannada udigeediya ka xaraama laba arrimoodba oo ixtimaasha janno ma gelayso janno ma gelayso waa suuragal haddii ilaah qadaro acmaal kale ay laheeda janno tagtana udugaa laga udug jannada udugeedaa laga xaniba waa qeyb ganax ganaac ka midow labada waa ixtimaasha xaraamu xaraama aleyha korkeeda raadicatuljanna jannada udugeedii wallaahu aclam bismi illaah walxamdu lilaah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wa mustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaaci waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol labaatan iyo afar wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaajulmuslim qismigii shanaad baabulmucaamalaad baynu maraynay waxaynu ku jirnay kitaabu nikaax baabkii noo dambeeyey alankixatulfaasida nikaaxyaalkan waxaa ka jirin marka alankaxa alfaasida waxaan maraynay kii sideedaad waxaan idhi sideed waa nikaaxulmucaramaat kuwii la xarimay guurkoodii wey marka muxaramaadka waa laba qaybood wax la xarimay taxriim mu-abad ah oo marna aan la guursan karin iyo wax laga yaabo mararka qaarkood in la guursan karo nikaaxulmuxarama alf almuxaramaatu kuwii la xarimay taxriiman xarimid muabadan la abad yeelayo almuxaramaatu kuwa la xarimay binasabi nasabnimada lagu xarimay wahunna kuwa nasabnimo lagu xarimay almu waljadatu abooto wey mutlaqan abootadu saddex jeay ka timaadaa ama abaha bay dhashay ama hooyadaabay dhashay ama wixii iyagaa si dhalaa isna abooto noqonayo aabbaha qofkii dhashay waa abooto hooyada qofkii dhashayna waa abooto dadkaas ku dhalay wixii sii dhalay la wey sidaasuu mutlaqan u yidhi ama xaggii aabbaha ka timaado ama xaggii hooyaha ka timaado wey kow wahuna alumu hooya u horeysa aday ku dhashay waljadatu abooto dadka ku dhalay dhashay mutlaqan dhammaan ahaan wamahmaa inkastay caladka koreysa haddana oo adooga iyo iyo adoogiisiyo iyo adoogiisiyo qofkii dhashay inkastay koraysa abootay noqonaysa wal bintu gabar wey adigaa dhalay gabadha wa bintuhaa gabadhaas gabadheedii wey wamahmaa nasalad intii ay hoosaysaba wa bintu libni wiil gabadhiisii wey wa bintuhaa wiilkaaga gabadhiisa gabadheedii wey mahmaa nasala inkastay hoos u degto wal ukhtu walaal weeye mutlaqan guud ahaan walaashii aabbiyi hooye kula wadaagtay iyo midii abba keliyata kula wadaagtay iyo midii hooye kula wadaagtay intiiba mutlaqan wal ukhtu walaal mutlaqan aabba kula wadaagtay hooyo kula wadaagtay labadaba kula wadaagtay wamahmaa calay mudlaqan wa banaatuhaa walaasha gabdhaheedii wa banaatu bnihaa walaasha wiilasheeda gabdhahoodii mahmaa nasalna inkastooy gabdhahaa soo sudegaan walcamatu eedo mutlaqan aabbaha iyo eedda u tahay ama adigay kuu tahay wamahmaa calad inkasta eeddadaa korayso walkhaalatu habaryar mudlaqan adiga habaryarta iyo hooyada habaryarteeda iyo aabbaha habaryartiisa wamahmaa calad inkastay korayso wa bintulakhi walaal gabartiisii mutlaqan walaalkii aabba kula wadaagay iyo walaalkii hooye kula wadaagay iyo walaalkii labada kula wadaagay intuba gabdhahoodii adeer baad u tahay wa bintubni walaalkaa wiilkiisii gabadhiisii wa bintubnatihi walaalkaa wiilkiisa wiilkaas gabadhiisii mamanazalad inkastoo gabadha hooseyso wadaalika dadka aan tirinay ee nasabka lagu xarimay liqowli illaahi eebbaweyne hadalkiisii baa u daliila tacaalaa korahay uu eebba yihi subxaanah xarimad waxaa la xarimay calaykum korkiina lagu xarimay ummahaatukum hooyooyinkiin iyo wa banaatukum gabdhihiinna wa akhawaatukum walaalihiinna wa cammaatukum eedooyinkiinna wa khaalaatukum habaryadihiinna wa banaatul akhi walaalkiin gabdhihiisa wa banaatul ukhti walaashiin gabdhaheeda intaan nasab baa lagu xarimay lama guursan karo laba almuxaramaatu intii la xarimo bilmusaaharati xidiidnimo lagu xarimay wahunna inta xidiidnimo lagu xarimay zawjatul abi aabbaha naagtiisa adiga si aanan ku dhalin eeddaa la yiraa adoogaa qaba eeddadaa iyadana waa kaa reeban tahay wa sawjatuljaddi afkow naagtiisa mahmaa calaa inkastoo afkowgaas uu koreeyo naagtiisa uma dhowaan kartid liqowlihi tacaalaana waa u daliil walaa tankicuuha guursanina maa haween nakaxa aabaa-ukum aabbayaalkiin guursadee min annisaai ka midow kolka aabbaha waa aabbahaa aabbihiisna waa aabbahaa inkasta ha koreeyo walaa tankixu ha guursanina maa haween ha guursanina nakaxa aabaa-ukum aabbayaalkiin guursadeen min annisaai haween ka mida wa ummu zawja naagtaad qabto hooyadeed sodoodii iyadiina xididnimaa lagaaga xarimay wajadatuha abootadeedna lamid wey mahmaa xaalad inkastoy koraysow wa bintu zawja naagtaad qabta gabadhay dhashay saadan adiga dhalinay aabba oodu hayn rabi baa la yiraa taasna waa la xarimay inta indakhala ninka hadduu u galmoodo bilumi hooyo hooyo hadduu u galmoodo wakadaa waxaa lamida bintu binti zawja naagta gabadheeda gabadhaas gabadheedana uma dhowaan kartid aw binti ibniha naagtaad qabtay wiilkeeda wiilkaas gabadhiisa liqowlihi tacaalaa ebaweyn weyne hadalkiisiiba u daliila wa ummahaatu nisaa'ikum naagihiinna hooyooyinkood baa laydinka xarimay wa rabaa'ibukum gabdhahaad hooyooyinkood qabtaan baa laydinka xarimay allaatii rabiibooyin fii xujuurikum hoostiinna ku nool min nisaa'ikum haweenkiina ay dhaleen allaatii haweenkaa dakhaltum u galmooteen bihinna haweenka fain lam takunuu waxdaydan ahaanin dakhaltum inaad u galmeeteen bihinna haweenka falaa junaaxa dembi calaykum korkiina maaha wasawjatul ibni wiilkaaga naagtiisii wey aw ibni libni wiilkaaga wiilkiisa naagtiisii wey liqowlihi tacaalaa baa u daliila waxalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina naagahoodii baa laydinka xarimay aladiina wiilasha min aslaabikum adinka dhabarkiinnii ka soo go-een wey intaasna musaharaa lagu xarimay xididnimo saddex almuxaramaatu biradaa nuugma kuwii lagu xarimay oo qofka nuugtay dadkii ay dadkii iyada nuugay ama ninkaas iyaguna yaxrumu min aradaaci ma yaxrumu min anasabi almuxaramaatu haweenkii la xarimo biradaaci nuugma lagu xarimay wahuna jamiicu man haween dhammaantood wey xurimna la xarimo binasabi nasab lagu xarimay min alummahaati hooyooyina walbanaati gabdhaa walakhawaati walaalaa walcamaati eedooyina walkhaalaati habaryaraa wabanaatu lakhi walaal gabdhihiisa ninkaad naaska la nuugtay gabdhihiisa adeer baad uta wabanaatulukhti walaala gabdhaha gabdhahooda oo gabdhihii naase kula nuugay gabdhahoodii abti baad u tahay intaasoo dhan bana looma dhowaan karo nugmadii baa lagu xarimay daliilkiina waa liqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu alaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi nabiga yaxrumu xaaraama biradaa'i bisababi radaa nuugma laasna nuuga sababtiis waxaa ku xaraama maa intii yaxrumu ku xaraamahay min annasabi abtiriya dhalasho wey intii in la eg baa ku xaraama waaradaacu nuugmada almuxarim ee waxarimee dadka qaraabeeya maa nuugmo wey kaana ahaaday duuna alxawleyn laba sano in ka yar qofka wax nuugay laba sano ka yar inuu ku nuugay qof way nuugmadiisii waxba qiimi male watulxaqib waa nuugmada xaqiijisa tataxaqaqutay xaqiiqowda wey macahu nuugmada macaada xusuulu labanin cana inay gaaraan xaqiiqatan run ahaan ilaa jawfi radiic ka wax nuugay calooshiisa inay gaaraan mimaakii ka yuctabaru loo fiirinaayo irlaca wax nuujin kol hadduu dhuuqay ama laba dhuuqay qimi male waxaa la rabaa shan goor intuu qofkii nuugo qofkiina uu godolka nuugo kolkaanay calooshiisii canihii gaaraan isagoo laba sana ka yar nuugmadaasaa lagu qaraaboobaa ee nuugmaaan sidaas ahayn iyadu qiimi male liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi laa tuxarimu lmasa dhuuqma marna dhuuqay waxba ma xarimto walalmasataani laba dhuuqmo liana almasa nuugmada shayun taafihun waxyar wey laa yaxsulu uusan ku xasilaynin macahu isaga la jiridiisa labanun caano ila aljawfi calooshii ilmaha ayaan ku gaaraynin liqilatihi yaraantiisiiw kuwaasna waa kuwii nuugmada lagu xarimay ka gadaal tambiihaatun dhowr mas'alo oo xusid mudan yaa la isku baraarujinayo masalada koowaad waxaa weye sawjulmurdiica qofkan waxaa nuujisay ninkeeda wadaadaan aada nuugtay dhinaa qaba wadaadan oo caanahan leh axbuu ku noqday ninkaasu waa adooga sawjulmurdica naagta wax nuujisay ninkeeda yuctabar waxaa loo xisaaba aban aabba inuu u yahay liradiici midkaan wax nuugay oo fa awlaaduhu aabbahaas canaha leh ilmihiisii min hayri ilmurdica naagtan isaga nuujisay keyrkeed uu ka dhalay ikhwatu walaalay lahu yihiin ninkan habartaan u nuugay habartaanna ninkaanaa qabay ninkan saaxiibu labanaa la yiraa habarta ninkii irmaaneeyey wey ninkan wax nuugay aabbu ugu aadan yahay ilmihii u dhalayna oo naagtaan meeheen naago kale uu ka dhalay walaalihiisay xisaaban yihiin gabdhihii waa u walaal fa awlaaduhu awlaadu saaxibi labani caanaha nin kale ilmihiisii min hayri lmurdica qofkan wax nuujisay keyrkeedna uu ka dhalay ikhwatun walaalay lahu liradic ka naagtaa nuugay walaalay u yihiin wayxarumu waxaa xaaraama calayhi calaa aradic ninkan wax nuugay korkiisa umahaatu abiihi adoogaan caanuhu nuugayle hooyooyinkiisa ninkaan caanahaad nuugtayle hooyadiisiiyo aabihiistii dhashay iyo hooyadiistii dhashay iyo dadkaasoo dhanba hooyooyinay kuu noqdeen wayaxrumu waxaa xaaraama calayhi cala aradli ka naagta nuugay korkiisa ummahaatu abiihi adoogu caanihiisa nuugay hooyooyinkiisa wa akhawaatuhu walaalihiis eedooyinay u noqdeen waxamaatuhu eedooyinkiisa abootooyinay u noqdeen wakhalaatuhu habaryarihiisa kaafatan intaas dhammaantood wadartooda xaaraamay kaa yihiino dadkaas nugumaa idin qaraabaysay kamaa sidii oo kale ana almurdica qofka naaga ilmaha nuujisay jamiicu awlaadihaa ilmaheeda dhammaantooda min ayi zawjin nin kastaba ha ka dhashay oo waxaa laga yaabaa caanahan asnugay nin kale nimaan ahayna naagtaan ilmo u dhashay yeelkeeda nin kastaba ha u dhashe qofkaad caanaheeda nuugtay ilmihii ay dhasho dhan walaalaha iyagana waxay ku yihiin maxram kama ana almurdica sida naagta wax nuujisay jamiicu awlaadiha ilmaheeda dhammaantooda min ayi sawjin nin kasta ay iyada u dhashay hum kuwaasoo dhammaantood ikhwatu walaalay u yihiin liradiici midkan wax nuugay wadaalika arrinkaas liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya licaaishata umunaa caaisha wuxuu u yiri idani u ogolow liaflax ninkan aflax la yiraa caaisha u yimid kolka inuu soo galuu rabay ii soo geli may siday tiri adeerka aan ahay oo nimay abuubakar wada nuugeen naas ninkaasaan walaalanahay markaasay tii nabigaan u sheegahay markaa nabiga arrintii u sheegtay aflaxa ii yimid aflaxna waa abuuqucays walaalkiisu abuu qucaysna abuubakaruu la nuugay kolkaasuy waa adeerka ninkii aabbaha la nuugu la dhashay ka aabbaha la nuugay iyo kii la dhashay labadaba adeeradaa wey u ogolo waa kuu soo gala wey idani umuna caisha lagu yiri u ogolo oo fasaxa kuu soo gale aflax ninkan la yihaa akhna akhii abilqucays abilqucays walaalkiis ah fa inahu aflax camuki caaisha adeerkaa wey wa kaanad imraatuhu waxay naagtiisii ahayd qad ardacad mid nuujisay caaishatay nuujisay radia allaahu canhaa ilaa raalliha ka noqde oo markaa caaisha naagtay nuugtay ninkii qabay uu ninkan la dhabsay dhan kale abuu kalay ka wada nuugeen laakiin dhankaana hadda ka dhow caaisha naagay nuugtay naagtana abulqucaysaa qabay abulqucaysna aflaxaa la dhashay kolka caanahaad nuugtay ninkii lahaa abulqucays walaalkiisoo aflaxa adiga caaisha adeerkaa weeye u ogola waa kuu soo galew idanii liaflax u ogolow inuu kuu soo galo akhii abilqucaysaha fa inahu camuki waa adeerkaaye wa kaanad imra'atuhu naagtiisii waxay ahay qadar lacda caaisha mid nuujisay radia allaahu canha faadbata alxadiidu xadiidkii wuxuu sugay alcumuumata adeernimo min alradaa nasabka luugmada sidii nasabka oo kale sidii luugmada laysugu adeerahaa nasabka baa luugmadana laysugu yahay oo aabbaha ku dhalay ninka la dhashay adeer buu noqon lahaa marka midkaan nuugtay caanihiisa walaalkiina waa adeer faadbata alxadiidu xadiidkii wuxuu sugay min aradaaci nuugma xaggeed alcumuumata eedanimu ayuu min jihati radaa nuugma xaggeed ka sugay fayatbacu aa-idan waxaa raacaya kulamaa shay dhammaantii dukira la soo sheegay masalada koobaad taasi eh midda labaad waxaa wey midkan wax nuugay walaalihiisa qofku nuugay ka xaraam adiga naagaad nuugtay hooyay kuu noqotay adiga walaalkaa naagtaas waa guursan kara adiga walaalka naagtii hooye kuu noqotay eed caanaheeda nuugtay walaalka maxramu ma aha kolka dhankan ciddaan la nuugay ay maxramnimada ka sugnaani ee ciddiinnii ka sugnaan mayso waa tambiih ka labaad waxaa weye ikhwatu radiic canuga la nuujiyey walaalihii oo raga iyo waa akhawaatu canugaa la nuujiyey walaalihiis gabdhaah laa yaxrumu xaraan maaha calayhim korkooda axadun qofna miman ka mida xarima la xarimay calaa aradiic kan la nuujiyey korkiisa oo kii la nuujiyey waxaan idhi qofkuu nuugay iyo ninka cana iyo qofkan walaalaheed iyo ilmi ay labadoodaba dhaleen ninkan uu caanihiisa nuugay iyo naagtu nuugay iyo ilmahooda iyo qaraabadoodii kale iyo walaalihii ninkan wax nuugay intaasba uma dhowaan karo maxramay u noqdeen laakiin asaga walaalihiis reerkii kama ahow ikhwatu radiici ka wax nuugay walaalihiisii ragga ahaa wa akhawaatuhu walaalihiisii gabdhaha ahaa laa yaxrumu xaaraan maaha calayhim korkooda axadun qofna miman dad ka mida xurima la xarimay calaa radli kii wax nuugay korkiisii maxaa jira liannahum walaalihiisa ka wax nuugay lam yardacuu walaalihii ma ayo nuugino midlahu suu asaga wax u nuugay iyaga uma nuugin oo fa yubaaxu waxaa la banneeyaa lilakhi ka wax nuugay walaalkii an inuu guursado man harma aad nuujisay akhaahu walaalkiisu oo walaalkii ay dhaleen adoogiisii habartiis hooyadii asaga nuujisay hooyo ugu adanay way aroosi karaan aw ummiha ama tan nuujisay hooyade walaalkiis waa guursan karaa aw ibnatiha tan nuujisay gabarteedii oo kan wax nuucay walaal u ahayd walaalkiis waa guursan karaa kamaa yubaaxu sidii loo baneeyey lilukti walaal waxaa loo banneeyey an tatazawaja inay kan wax nugay walaashiis guursato saaxiba labani canuhu nugay ninkiilaaw waa adoogiis adoogiisii uu caanihiisii ee aabba ugu aadana walaashiis waa guursan karaa walaashiis waa guursan karta kamaa yubaaxu sidii la banneeyey lilukhti walaal waxaa loo banneeyey an tatasawaja inay walaal guursato saaxiba labani caanaha ninkii lahaa alladii saaxiba labanka uu rabo canuugay minhu caanaha xaggooda akhuuhaa iyada walaalkeed aw ukhtuhaa walaasheed aw abaahu aabbihiis aw ibnahu wiilkiisii masalan iyo wixii lamida tanbiiha saddexaad waxaa wey hal tuctabaru ma loo xisaaba sawjatu libni walaal sawjatu libni wiilna agtiisa min aradaa nugma kuugu walaala ka sawjati libni wiilna agtiisa min asulbi dhabarka afatxarun wiilkaad dhashay naagtiisa maxramay ku ahaydo ma guursan kartid laakiin wiilka caanahaada nuugay oo nugma kuugu wiiloobay naagtiisa naagtaas ma la mid tahay wiilka adiga aada gashay ee dhabarkaaga ka soo go-ay iyo wiilka caanahaaga nuugay adiga labadiiba wiiladay ku yihiin labadoodii naagood ka war wiilka aada gashay naagtiisa naskaa ku dhawaaqay waxalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina naagahooda muxaramaadkay ku jiraan ciidan kuusan karin lamid ma tahay wiilkii canahaaga nuugay tanbiihan saddexaadaa ka hadlaya hal tuctabaru ma loo fiiro gelina zawjatu libni wiil naagtiisa min aradaaci min ayi radaac nugma daraaddeed wiilku ugu noqday ka sawjati libni wiil naagtiis lamid ma tahay min asulbi dhabarkaaa ka soo go-ay oo fataxrum xaaraam noqonaysa aljamhuur culamada intooda badan waxay qabaan calaa ictibaarihaa wiilkii aan haaga nuugay naagtiisii in loo tixgeliyo ka xaliilati libni wiilkaad dhashay naagtiisii oo kale oo iyadana maxram bay kuu tahay culamo inteeda badan saasay qabaan aljamhuuru culamada badan waxay qabaan calaa ictibaarihaa naagta uu qabo wiilka caanahaaga nuugay naagtaas in loo fiiriyo korkeeda ka xaliilati libni ka aad dhashay dhabarkaaga ka soo kacay naagtiisii oo kale labadaba gabdhahaagii wey waa kaa reeban yihiin tanna wiilkaad dhashay ayaa qaba tanna wiilkii caanahaaga nuugay ayaa qaba labadii way sugu kaa mid waa kaa reeban yihiin adigiina abbaa tahay iyagana ilmahaagii wey jamhuursaasay qabta waman raa dadka arkayse hayra daalika sidaasi aan ahayn ixtaja wuxuu xujaystay bianna caliilata alibni wiilkaaga naagtiisa muxaramatun mid la xarimay bilmusaahada xididnimaa lagu xarimay waradaa nuugmadana laa yuxarimu ma xarimo ilaa maa yaxrum yuxarimu nasab nasab wuxuu xarimo ma ahaane faqad oo keliya kolka labadaa raayi ayaa la kala qabaa afar waxaan jirinaynay naagaha la xarimay taxriim mu-abada oon weligood sina kuugu xalaal noqon karin waxaa ka mid a almulaacana naagtii lala inkaartamay mulaacana waxa weeye naagaad qabtay waa kaa xumaatay naagta gogol dhaaf bay mar walba iyadoo lalabaad u timaadaa waad adkaysan weyday naagta markii dambe maxkamaad la karto markhaati ma haysid waaladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billah maxkamaa la oogay waxaa tii naagtan naagsan maa naagsaaniyaa uur hadday leedahayna waa ku dartay wa ana haada alwalad caloosha ilmahan ku jira laysa minii shaqo kumali dacwadaan adoogta iyadii waxaa la yihi waran dacwadaanaa lagu kor saaray waa iska radiso waxay tihi be iyo baktiyuu sheegaa nimaan isaga hayn ma arkin urkaana asaga markhaati ma jira kol sidee la yeela afar dhaar iyo inkaar isku dara afar goor marku dhaarto oo yihi ashhadu billaah kelimatu ashhadu yuu ku dhawaaqa bilaahidana waa dhaar ashhadudana waa marag furid ashhadu billaah ilaahay magaciisii waxaan ku qiraayaa inaha la zaaniya inay naarta zaaniyata wa ana alwalada aw ana haada alxamla laysa minii uu afar goor ku celina markii shanaad muxuu leeyahay ana lacnata allaahi calayhi in kaana min alkaadibiin haddaan been sheega oon qofkaanaba ilaahay raxmadiisa adduun iyo ta aakhiraba hayga dayriyuu leey marka waxaa ku jihaysay naagtii xuduudi adiga maxaas ku daafacaysa iyadana wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin bilah inahu lamina alkaadibiin iyadana waxay leedahay gadaashiisii ay joogsani ashhadu billah eebba weyne magaciisii waxaan ku qirayaa inahu la min alkaadibiin been inuu sheega afar goor markay tiraaho waalkhaamisa ana kadaba allaahi calayha in kaana min asaadiqiin markii shanaadna waxay dhihi ilaahay caladiisa korkayga ha ahaato kaas baa duruu sheegay waalxikma waxyaab leh in ninkiina lacnatallaahi uu ku dhaarto naagtiina khadabullaahi ay ku dhaarato lacnatullaahi iyo khadabullahi waa isku mid ilaahay qofuu cadooday naxariistiisa arki maha lacnad eebba qofay ku dhacdayn naxariis arki maha laakiin sida labada loogu kala dooray eray oo ninkii xaggiisii lacnad loo mariyey xaggii naagtana khadabullaahi loo mariyey alxikmatu daahira murtida ku jirta ninkaa naagta gurigay joogtay rag iyo reer iyo raasayla goortuu waxaan ku sheegay intii waa ka fogaatay gurigii ku noqon mayso ninkiina ku noqon mayso xaafaddii waa ka goday naagta haddii aan naagtaan dulmina oo waxaan sheegaa asbeen yahay sidaan aniga naagta reerkii uga dheereeyey anigana ilaa naxariistiisii adduuniya akhara iga dheereeyo amaa naagta naagi haddii la guursado inay sharaf leedahay dhowrsan tahay baa reerka guursadayna ku jecel yihiin reerkay ka dhalatay laga guursadayna ku jecel yihiin haddaysan qajaantay halowdo gobollo afiyada daro samayso labadii reerba waa caroonayaan reerkii naagtoodii ay hallowdayna waa caroonayaan reerkay gabadhoodii hallowdayna waa caroonayaan iyada marka arada loo xijiyey waxa weeye inay tiraasaan labadii reer buu carageliyey oo naag xun gabar xun oo dhilaa adoogii dhalay ma rabo damiir iyo islaamnimo hadday jirto walaalkeed ma rabo abkumageed ma rabo adeerkeed ma rabo abtigeed ma rabo reerkay ka dhalateen